لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك نيوب حقد المضرب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد وركمان الله إذا عدى الهجرتين waa maalnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay labaiyo toban jamaadul uula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya warkii oo kooban laba camaliyad istishaadi ayaa lagu weeraray laba goob ay isugu yimaadaan murtadiinta biikikeeda ku dhowaad labaatan ka tirsan murtadiinta biikikeeda ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday kadib markii qarax miino lala egtay gaari ay wateen oo ku sugnaa darnej warkii oo fidsan aynu ku bilowna wilaayad shaam baraka لبا عمليات استشهادي ايا ويرين لبا قوب مادان مرتدين تبيكي كيدا إيه تولادا حاوي إيه سوسا waafijin allah kadib waxaa dhaqaaqay walaalka istishhaadiga abuu maxamed al turkistaani allaha ka aqbale oo watay gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey waxa uuna isku qarxiyey goobo isugu yimaadaan murtadiinta biikikeeda ee tuulada xaawi ee dhacda susa waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday labiiyo toban murtad allah ayaanu ku mahadsan dhanka kale mid ka mid a askarta khilaafada ayaa waxaa u suura gashay inuu gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey soo dhigo gudaha tuulada xaawiye ee deegaanka suusa kadib waxa uu ku qarxiyey xubno ka tirsan murtadiinta oo isugu yimaadeen meel u dhow gaariga waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday tirobada oo murtadiina allah ayaanu ku maadsan isla baraka waxaa xalay miinooyin lagu qarxiyey xubno ka tirsan murtadiinta bikikeeda oo ku sugnaayeen tuulada suusa waxaana dhimasho dhaawac ku noqday tiro murtadiina allah ayaanu ku maadsan isla baraka askarta khilaafada ayaa waxay rasaas la beegsadeen xubno ka tirsan murtadiinta bikikeeda oo ku sugnaayeen degmada suusa tiro murtadiin ayaana dhimasho dhaawac ku noqday allah ayaanu ku maadsan isla baraka ayaan ku guda jirnaaye waxaa la gubay cagaf cagaf ay leeyihiin murtadiinta bikikeeda kadib markii qarax miino lagula eegtay daafaha tuulada suusa waxaana ku dhaw dhaawacmay darawalkii cagafta allah ayaanu ku mahadsan isla baraka alla fadligiisa askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen goobo ay ku kulansanaayeen murtadiinta b k bikikeda ee degmada suusa waxaana dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan murtad allah ayaanu ku mahadsan isla baraka waxaa toban madfac hoobiye iyo labaatan gantaalka s b j lala beegsaday goobo ay isugu yimaadaan murtadiinta b k bikikeda ee tuulada albubatran dhammaan waa lala helay allah ayaanu ku mahadsan markaana aynu dhaqaaqna alkheyr ee wilaayada shaam ku dhowaad labaatan ka tirsan murtadiinta b bikikeeda ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday qarax miino oo lala eegtay gaari ay wateen uu ku sugnaa darnaj waafajin allah kadib askarta dowladda islaamiga ayaa qarax miino la eegtay in gaari weyn ay saarnaayeen tiro murtadiinta b bikikeeda oo ku sugnaayeen tuulada darnaj ee deegaanka dibyan duleedka deerasuur waxaana ku halaagsamay sagaal murtad ko iyo toban kalena waa lagu dhaawacay gaarigii ay wateenna waxyeelo ayaa soo gaaray allah ayaanu ku mahadsan haataanna wilaayada qurasaan waxaa la burburiyey gaari ay la socdeen xubno ka tirsan booliska riddada afghanistan kadib markii qarax miino lagula eegtay meel u dhow dhismaha canshuuraha magaalada jalaal abaad ee gobolka nangarhaar allah ayaanu ku mahadsan isla wilaayada khuraasaan askarta khilaafada iyo xubno ka tirsan ciidanka reer darbikistan ayaa shalay iska hor imaadyo ku dhex maray deegaanka nashaad abaad waxaa dhimashay dhaawac ku noqday tiro murtadiina allah ayaanu ku mahadsan markaana aynu dhaqaaqno wilaayada ciraaq diyaala waxaa shalay shiish lagu dilay sarkaal iyo mid ka tirsan ilaaladiisa iyagoo ku sugan fariistin ay ku leeyihiin deegaanka qowlaaye ee ku yaalla daafaha qaanaqiin allah ayaanu ku mahadsan isla diyaal ayaan ku guda jirnay waxaa la gubay guriga laba ka tirsan booliska dadada itixaadiya ee deegaanka miqaas ee waqooyiga khaaniqiin allah ayaan ku mahadsan haatanna wilaayada yemen albayda askarta khilaafada ayaa laba qarax imiino la eegtay gaari iyo mooto ay leeyihiin ururka alqaacidada yemen oo ku sugnaayeen xuma xasmi ee ku taala deegaanka cabli oo dhacda kayfa waxaana ku waxyooloobay gaarigii halka mootadiina ay ku gubatay waxaana sidoo kale dhimashadii dhaawac ku noqday tiro ciidana allah ayaanu ku mahadsan markaana aynu dhaqaaqno wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa shalay tiro hoobiyaala ah ku garaacay fariisin ay ciidanka ridada nigeriya ku leeyihiin tuulada maalin fitri tiro murtadiin ayaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday allah yaanu ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada sayna askarta khilaafada ayaa waxay gubeen laba gaari iyo fariisin ay leeyihiin ciidanka ridada masar oo ku sugnaayeen isbitaalka rafac sidoo kale waxay miino ku qarxiyeen murtadiin kale oo soo gaareen goobta waxaana waxyeelo ku noqday gaarigii dhammaan waxay la socdeen dhimashadii dhaawac ayay ku noqdeen allah ayaanu ku mahadsan halkaas ayuu nagu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen idaacadda alhijrateen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم